neef lagu sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo kulan wacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeen isniin talaada ay sii baxayso arbaca ay soo gelayso taariikhdu waxaay ku aadantahay soddonka bisha januari labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhoweeyeen madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi diin ayaa shir looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo fargelinta dowladda etoobiya waxa uu u dhigay gogashaasi guud ahaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada wuxuuna shirkaasi ka furmi doonaa magaalada garowe xaasimada puntland qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle oo ku baxay colaad maalmihii u dambeeyey ka taagnayd xadka ay wadaagaan gobolada shabeellaha dhexe iyo sidoo kaletaba hiiraan si xal looga gaaro colaadaasi barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa sheegay in dowlada goboleedka galmudug ay ku garab taagantahay dowlada federaalk soomaaliya difaacidda dalka mowqifka ay galmudug ka qabto tacadiyada dibadda dalka dibaddiisa ka imaanaya horena waa u caddaynay mar kalena waa caddaynaynaa galmudug mowqifkeedu waa cad yahay waxay garab ugu tahay dowladda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya uga mid tahay inay isu garab taagto inaysan la aqbalaynin hal taako ama hal tallaabo oo sharci darro ah oo dalkeenna dibaddiisa ka timaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuudna magaalada roome caasimada dalka talyaanigan waxa uu ka wadaa kulamo kala duwan uu la qaadanayo madax kala duwan oo ka qaybgelaysa shirka afrika iyo sidoo kaleetaba talyaaniga kaasi oo ka dhacaya wadankaasi qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan asalka dhalashiyo afiyadiin midayno

aaday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berriyo badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guri ku duway gacangacan sugtiyo sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gees harsaday mar kale kuna wanaagsan dhageystayaal aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xog waraysi madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa faahfaahiyey gogasha wadahadal ee arrimaha soomaaliya ay puntland dhigtay taasi uu aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxaana kulamadii ay madaxdu ku yeesheen garowe toddobaadkan looga hadlay ajandaha shirka heer federaal oo ay gogashiisu dhigtay puntland kaasi oo ka dhici doona magaalada garoowe sidoo kale siciid cabdulaahi dine ayaa u mahadceliyay guud ahaan martidii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay munaasabadii caleemasaarka aheyd ee dhowaan kusoo idlaatay magaalada garoowe waxaan si gaara ah ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday oo uu ka mid ahaa brimister ku-xigeenka eh, saalax jaamac sidoo kale waxaan u macad celinayaa madaxdii eh, dowladaha xubnaha dowladda federaalka ee kasoo soo qaybgalay caleemasaarka iyagoo wufuuddoodii waxaan si gaara ah ugu mahad celinayaa wufuuddii ka kala timid waddammada jabuuti kenya iyo dowlad degaanka soomaalida ethoobiya waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dadweynihii iyo saaxiibadii ka kala yimid soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda ee u yimid munaasabadan waxaan sidoo kale rabaa inaan uga mahad celiyo dadka reer puntland guud ahaan gaar ahaan magaalada garowe sidii diiranayd ay usoo dhaweeyeen dadweynihii iyo dadkii iyo madaxdii iyo wufuuddii kala duwaneed ee magaalada timid muddadii ay joogeen waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ciidamadii nabadgelyada sugayay iyo dhammaan howlwadeennadii guddigii qabanqaabada iyo howlwadeennadii la shaqaynayay oo runtii si sharaf iyo milga ku jirta u soo dhoweeyey dadweynihii iyo madaxdii iyo dadkii kala duwanaa ay u yimid munaasabadda waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa isimadii dhaqanka waxgaradka reer puntland iyo dhammaan sidoo kale dhaqankii ka soo qaybgalay munaasabadda ee iyagana nooga yimid deegaanada ka baxsan puntland intiba waxa ay runtii mudan yihiin sharaf iyo mahadnaq anaa ku hadlaya magaca dowladda puntland iyo magaca eh, runtii dadka reer puntlandba waxaan ka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee munaasabadaas noogu dhacday iyo sida mugga iyo miisaankale looga soo qayb galay inkastoo munaasabad calaybasaar ahayd haddana waxaa ka dhashay fursado dadkii faraha badnaa ee soomaaliyeed isu yimid ay ku sheekaystaan uga wada hadlaan masaalixda dalka guud ahaan iyo midda gaarka ah ee gobolka geeska afrika iyo midda gaarka ah ee dadka soomaaliyeed intaba runtii wufuuddii kala duwaneed ee ka timid falanqayn iyo xogsweydaarsi fara badan ayaa ka dhacday waxaa ugu muhiimsanaa kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka puntland sidoo kaleet ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiintii xubnaha ka ah ee dowladda federaalka madaxweynayaashoodii madaxdii hore baraamistradii hore madaxweynayaashii hore ee puntland iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta sidoo kalena waxaa ku weheliyey baraminister ku-xigeenka oo wafdigiisa ka mid ahaa waxaa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dowladda puntland ay u dhigtay in arrimaha soomaaliya guud iyo kuwa gaarka aba muddooyinka soo socda in looga arinsado wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhaweeyey gogashaas wuxuuna ku baaqay in gogashaas garoowe la qabto wuxuu sidoo kaleeto prime minister ku-xigeenka uu u xil saaray diyaarinta ajandaha gogashaas looga hadlayo kulankii xigay markuu tegey kadib waxaa la falanqeeyey ajandayaasha hortawinta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo gogoshaas looga wada hadlo uuna u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido wakhtiga ku habboon ee gogoshaas looga falanqayn doono arrimaha hortawinta uleh soomaaliya insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhoweeyeen waxaan u rajaynaynaa ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido wakhtigeeda inay gogoshaasi garow ka dhacdo marxaladaha adag ee kusoo soo foolle qarannimada soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horusocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah waxaan rajaynayaa gogoshaasi inay noqoto mid miro dhasha waxaan u rajaynayaa fuudda iyagoo nabad qaba hadda ku tegey garow uga noqda in iyagoo iyagoo nabad qaban ay kusoo noqdaan ka soo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadka waddan u ah haddaan reer puntland nahay yaanu ku hadlaya magaca dowladdabana insha allah waxaan u diyaar garoobaynaa qabashada gogoshaas oo u rajaynayno guul oo aan u rajaynayno inay noqoto qodobo muhiim u ah dalka iyo horusocodkiisa waa mahadsantiin madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran agoreysa goreysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqoor oo maanta furayay galfadhiga baarlamaanka ama golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay guud ahaan xaalada galmudug iyo tan soomaaliya si gaara ah howlgaladii u dambeeyey ciidamada daraawiishta galmudug kuwa dowladda dadka deegaanka oo iskaashanay al-shabaab deegaano badan ay kala wareegeen sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa soo hadal qaaday in galmudug iyo guud ahaan shacabkeedaba ay ku garabtaageen dowladda federaalk soomaaliya in aysan aqbali doonin intaa ka kamid ah dhulka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagu soo xadgudbo hambalyo kadib mudane guddoomiye mudanayaasha golaha wakiilada dowladda galmudug waxaan ku ammaanaynaa halkan bogaadin iyo ammaanin kaga soo jeedinaynaa sida muddadii ay uu jiray baarlamaankani ay u guteen howlihii iyo shaqooyinkii waaweynaa ee dowlad dowladda galmudug waxaan ognahay baarlamaankani dowrkii weynaa ee uu ka soo qaatay shuruucda baahida badan loo qabay aadka u badan ee ay ku shaqaynayeen ama ku shaqayn lahaayeen hay-adaha dowladda galmudug taasoo ah saldhigga iyo salka dowladnimadu ku taagan tahay oy dhammaan dad ruxaan bixiyeen meel mariyeen aada iyo aad baan baarlamaankeena sharafta leh odana guddoomiye ugu ammaanaynaa sidoo kale dhammaan howlihii dalka ka socday gacantii baarlamaanku ka geystay hadday ahayd dibudhiska dalka doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo degmooyinka iyo matalaadooda dagaalka lagula jiro khawaarijda iyo ka kaxoreynta dalka argagixisada oo qaar aan ognahay xildhibaanada ka midi inay ku shahiideen aan rabna halkaa inaan uga tacsiyeyno dhahno ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadooda hagu aqbalo baarlamaankii ugu shaqada badnaa ugu adkaa ee ka soo gudbiyey galmudug marxalado badan iyo xaalado badan ay soo martay ayaa tihin waxaan leenahay mar kale mudane guddoomiye baarlamaanka iyo hoggaankiisaba aad iyo aad baa umahadsantihiin sidaa dalka u hoggaamiseen intaas kadib haddii aan warbixino yar uun isdul taago guud ahaan dalka aada iyo aadba xaaladdiisa ula socotaan ay u sarreysaa waxaa dhinaca amniga markaan ku hormaro waxaa socda dagaalkii aan kula jirnay kooxaha khawaarijta muddada dheer guulo badanna laga gaaray dalka in badan oo ka mida laga xoreeyey maanta dad badan oo reer galmuduga nabad xorriyad iyo xasilooni ay ku naaloonayaan ood qaybtiina ka qaadateen waxaa halkaan runtii aan rabnaa inaan ka bogaadino ka ammaano ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan ciidanka s n a ciidamada daraawiishta galmudug shacabka reer galmudug is abaabulay ee hubka qaatay oo isgarabsanaya goolihii waaweynaa iyo dib xorayntii ay ka gaareen cadowga khawaarijta waa ku ammaanaynaa waa ku bogaadinaynaa intii ku shahiiday na ilaahay baa shahaadadooda u aqbalaya insha allahu tacaala dadkooda iyo dalkooda ay u dhinteen waddadii xaqa ahayd bay ku baxeen adduunka lama joogeen maanta xorriyadda ay haystaan dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo reer galmudug ah waxaa gacmahooda ilaahay ku sababay mujaahidiintii qaybaha kala duwan ee safafka dagaalka u galay ee ka xoreeyey khawaarijta dagaalkaasi waa socdaa baacsigoodii iyo ka xoreyntoodiina maalinba meel bay maraysaa meel fiicanna waa laga soo gaaray dhammaystir iyo gebangabaynna waa u baahan yihin waxaan mar kale meel ay joogaan baryaar galmudug isfaraynaa inaan dhammaystirno inta yar ee ka dambaysa khawaarij oo aan ka xorayno dalka intay uga dambeeyaan annagoo garab istaagaynaa qaybaha kala duwan ay ugu horeeyaan ciidamada s n a iyo daraawiishta galmudug iyo shacabka oo is-abaabulay haddana weli is-abaabuli doono insha allah oo runtii taageero iyo isgarabtaag iyo kalsooni u muujiyey ciidamada qalabka sida qaybada kala duwan guud ahaan dalka amnigiisa inta kale aada iyo aad baa xasilinaya alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baan uga mahadinaynaa dhacdooyin yar yar iyo waxyaabo uun dee la weynmayo laakiin waxaan leenahay galmudug maanta waxay joogtaa meel lagu farxo lagu naalloodo lagu taamo wakti dheerna la sugayay dhinaca dibudhiska iyo horumarin horumarka hadda mudda ee hawshaasi soo socotay wax badan baa noo qabsoomay in badanna gacantaa lagu hayaa ilaahay fadligiis mashaariic waaweyn baa socota oad og tihiin oo gacanta lagu hayaa markii laga yimaado intii hore lagu qabsoontay iyo waktigii aan susoo soo horay isla ogeyn taa dib ugu noqon maayo maantay meelaha waaweyn oo socda waxaa ka mid ah aeroboortkii caasimadda oo hadda gacanta lagu hayo dekeddii oo si isku tashi ah dadka reer galmudug ee sharafta badan ganacsatada reer galmudug isu taageen sharcigii iyo heshiiskii kambanigii dowladdu kula heshiisayna uu golaha wakiilada imaan doono dhowaan idin soo gaari doono insha allah aadna ka guda doontaan waajibaadkiina mudane guddoomiye mudanayaal waxaan rajaynayaa inaad sharcigaasna sida ugu dhaqsiyaha badan loo baaskareeyo si kambanigii iyo heshiiskii heshiiskii lala galay oo u meel maro oo u shaqeeyo insha allah meelaha badanoo socda waxaa ka mid ah oo iyadana dhowaan insha allah gabagabao ku dhow xaruntii weyneed ee u n-ka ee laga hirgeliyey caasimadda waa badan yihiin runtii mushaareada gacanta lagu hayo iyo kuwa hadda eh, la bilaabi doono intaba waxaa ka mid a ah sida guddoomiyuhuba xusay dhowaan in la la dhismihii uu bilaaban doono ama haddaba uu bilow yahay xaruntii baarlamaanka oo u dhisan si standard caalami ah waxqabadka guud ee dowladda iyo wuxuu u qabsoomay dhowaan baa lasoo bandhigi doonaa insha allah taa dhinta riskeeda fogaan maayo waa horena waa loo soo bandhigay haddana waa waa lasoo bandhigi doonaa arrimaha dalka guud ahaan xaaladiisa dee annagu soo socotaan mudana guddoomiye mudanayaal galmudug waxay ka mid tahay madasha wadatashiga qaranka ee n c c heshiiskii la gaaray waa dowladda galmudug ku socotaa waxaan ku faraxsanahay baarlamaanka dowladda galmudug inuu ahaa baarlamaankii ugu horreeyey ee ansixiyey heshiiskii siyaasadeed ee madasha wadatashiga qaranka ay gaartay waxaan rajaynayaa heshiiskaas intii qodobadii u baahan wax ka bedel ee hay-adaha dastuuriga dowladda federaalka hor yaalan ayagaa ka gudan yahay waajibaadkooda heshiisyadii kale ee siyaasadii la gaarayna galmudug way ku shaqaynaysaa way ku soconaysaa wayna hirgelinaysaa insha allahu tacaala iyadoo iskaashanaysa mowqifka ay galmudug ka qabto tacadiyada dibadda dalka dibaddiisa ka imaanaya horena waa u cadaynay mar kalena waa cadaynaynaa galmudug mowqifkeedu waa cad yahay waxay garab ugu tahay dowladda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya uga mid tahay inay isku garab taagto inaysan la aqbalaynin hal taako ama hal tallaabo oo sharci darro ah oo dalkeenna dibaddiisa ka timaada runtii meelaha qaarkood waxyaabaha soomaalidu aada iyo aada ugu midowdo ama mideeya bay ka mid tahay mararka qaar soomaalida kala qaybsanaan iyo wax yaryaroo lagu mashquulo lama waayo balse markay timaado qadiyadaha hadda taagan oo kale midnimo wadajir ayaa looga gudbi karaa mana malaynayo inuu jiro qof soomaaliyeed ama qof soomaali ah oo gorgortan ay uga jirto madax banaanida iyo midnimada dalka taasna ugu dambeyn waxaan isku dardaarmaynaa mudane guddoomiye mudanayaal maantay horumarka midnimada wadajirka iyo hormuudnimada ay haysateen galmudug inaan wada adkayno isu wada taagno annagoo kaashanayna shacabkeena sharafta badan iskana ilaalino kana foojignaano dhagaraha iyo dibu dhac wax noo keenaya oo ugu horeeyaan cadowga khawaarijta waska dhici kartaa kuwa si xun u fakaraya sida de cadowgu noqonayaa qofka maantay meeshay galmudug joogto ama meesha ay marayso aanay u muuqanayn ama aan gacan ka geysanayn horumarkaas iyo horusocodkaas iyo tallaabada hore loo qaaday iyo midnimada iyo wadajirka dadka reer galmudug meel ay joogaanba waxaan leenahay mudana guddoomiye mudanayaal galmudug waddadii caddayd bay cagta saartay waxaan noo ballanaa gacmoho la isqabsado horumarkaas iyo dadaalkaas iyo midnimadaas iyo magaca ay maanta galmudug leedahay oo aan ka wada mir oo hore usii wadno oo maalinba taakada ka dhiman lagu daro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayuu kaasi ahaa gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigyagigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ku baxay colaad maalmihii u dambeeyey ka taagneyd xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kuwaasoo dhaliyay khasaare kala duwan wasiirka iyo sidoo kale qaar ka mida ah waxgaradka ayaa ku baaqay in markasta ay muhiim tahay in nabadda si wada jira loo qaato ujeedka meesha maanta u nimid wuxuu ahay de waa ogtiin halkan ka dhacay dhacdadii eh, iskudhicii reeraha degan deegaanka oo dhulka deegaanka dhulbeereedka ujeedkana si guud wuxuu ahaa inaan mataqaanaa aan deegaanadii tagno aan kuna baaqno xabad joojin iyo nabad eh, waxaan eh, xalay soo haynay ceelbaraf eh, waxaan la kulannay dhaqanka ah, sidoo kale maanta waxaan la kulannay dhaqanka dawladda jallaqsi iyo maamulka annagoo kaashanayna cid kasta oo mataqaanaa talada ka go'do waxayna naga ballan qaadeen xabad joojin waana aqbaleen ujeeddadana waxay ahayd mataqaanaa in dagaalka la joojiyo dagaalkiina waa saasuu ku istaagay insha allah waxaan aad aad u rajaynaa inaan si guuli ku dhammaatay waxaan rajaynayna in mataqaanaa wixii dhacay ayna soo noqonin sidoo kale waxaan rajaynaynaa in nabad waarta laga sameeyo halkaas dowladda dhexe iyo dowladda hirshabeelle ayaa noo yimid waxay noo keeneen habajoojin iyo masaalaxo annaguna waa ka aqbalnay waana garab taagannahay meeshana wax yaroo shaqaaqa ayaa ka dhacday wax weyn oo maantii lagu dagaalamana ma ahayn col weynana ma jiro arrin yaraa ka dhacday arrintii yareed naf iyo shayddaanay ka ahaadeen haddana waxaa loo yimid in la hagaajiyo iyadoo amarka alle la qaadanayo nebiyulaahi maxamedna uu yidhi qabyaaladda ka taga fa innahu mumtina waa qurune ka taga uu yidhi ayaan qaadanayna oon hirgelaynaynaa inshaa allahu tabaaraka wa tacaala shaqaaqadii ka dhacday labadan beelood oo xawaalday abgaal waxay noo soo bandhigeen inaan muxuu ahaayeta shaqaaqadaas la dejiyo nabad la helo laysdhex maro marka ugu horraysana xabad joojin la sameeyo waxaan ka aqbalnay xabaddaa in la joojiyo saacaddaa laga bilaabay ciidamada lasoo kala qaado annaga xaggeenna ciidankii meeshaa jiray waa ballan qaadnay haddaan amar siinayna waana soo baxaya waa ku kalsoonnahay wixii ka dambeeya oo hadalana diyaaraan u nahay waxaanan ku baaqaynaa nabad guud oo dadka islaamka aan ugu baaqayno diyaar waxaanu nahay nabad kuwaas waxaaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada dhinac ee dhowaan ku dagaalamayay xadka ay wadaagaan hiiraan ee shabeellaha dhexe gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay aryaadhaha kalamaanay istaad iyo muqdisho waxaa ka dhacday eh! war wallaweynay ciyaartiinna xiisaheeda iyo xamaasadeedu way badnaydee koobka lagu tartamayey madaha buu ahaa urba waxalay magaalada gaalkacaya lagama seexan haddii gurbaankii bariga ka socday waqooyiga kama buu u dadkana waxaa u shidnayd koobka geya cabudba geya guricayl geya cadada geya baxda geya dhuusamareeb geya gaalkacyo geya balambal geya celdheer geya warnamiya umaysiin warsaday isunga rooytan hamar ila gaalkacyo umadeewila eh. sababtaad uga baxdeen sidaasay ahayd bownin carooda laga badi dheegi jiray aryaadhaha toddobaadkii la soo dhaafa xamaasada iyo xiisadu halkay maraysa eh. dad badan oo waxgarad ahaa ka xumaaday eh. sababtoo ah dad maangaab ahaa cayaarihii gobolada u dhexeeya wax qabiil ka dhexeeya ka dhigay laakiin ninkii muqdisho hore u joogi jiray waxba uu arki mahaynoo iyadoo xabad lagu tartamayo u arki jiriye laakiin ilaahay ma hadii beriga waxa lagu tartamayaa huwa banooni baasho anaa kaa xabada badanna maahina anaa kaa cayaar badanay maraysa mugga ilaahayaa quluubta gedgediya abnigana keena hadda cayaartii dhacday iyo amnigii ay ku dhammaatay ilaahay weyne waaxidkaa ah ha looga mahadnaqo mugga lamaadna ciidankii abniga sugay ha looga mahadnaqo mugga saddexaadna banoonigiinna iska cayaara balaaye iyo baas ma jirtee wardabowa koobka la ciyaaraya buntland kamaysan qayb gelin doorashana waa ku mashquulsanayn ciyaartana waa fiirsanaynay dariska xalaashaana waa u hambalyayna yaa shalay inaad darta aduga bacdeen ma ogtiin horta waar walloweynay haddaa farigelinta naga dayn weyseen eh. hataa ciyaaraha ma naga qaybgelin weydiin warwaaqlow taageerayaasha somalilan iyagoo calankoodii sitay garoonka joogeen waar miyaa la aqoonsaday war anigu soomaaliya in isbeddel nabadeed ka socdo waxaan ku ogaaday eh. markaan arkay dad habeen hore garoonka hortiisa ku baryey eh. iyo markaan arkay dad isboortisku dhab ka yahay oo oynayo in laga guulaystaaha ay dhib ku tahay iyo kuwa markay guulaysteen farxad la oynaya marka kubaddu waa isdhexgal iyo astaan nabadeede warkalamaaney oromay abtaa la yidhi waxayna dhaheen intii caalamka galmudug wadatay ayaa ubadda naga difaaci kartee yaa naga celin raba eebaago inta kalena hadday ugu darantaa ka sii daraa laheed war kalamaaney anigu horta waxaan u hambalyaynayaa labada tababare ee hirshabeelle galmudug kala watay axmed tahliil iyo cabbaas maxamed labadubana mas-uuliyaday muujiyeen intaan cayaartu bilaabanna labada kooxood ay isu keeneen ayagoo gacmaha isaysa hortayna soo bandhigeen taageerayaashana waxay ku dhaheen banooniyaan ciyaaraynaahe dagaal nagama dhexeeyo adinkana taageerayaal banooniyaa tihiinna taageerayaal beeleed ma tihiin waxa kaloo hambalyeelina oo ah mas-uuliyad muujiye garsoore sarakaafishiina iyo labadii calawadee la shaqaynaye waxa kaloo dadaal lama iloobaana suubiye xiriirka kubadda cagta waxa kaloo mahad mudan oo dadaal weyn sameeyey ciidanka amniga kuwa garoonka gudaha joogay iyo kuwa bannaanka joogay iyo taliyaashooda oo marna nasan taageertu wali bili iyoonay guruucii suurtun waalay taageerayaasha war war mahaysaane taageerayaasha sanadkan waa la yaabay shalay kuwa garoonka dhexdiisa inta fawda ka sameeyey askartu sooqa qabatay waxay ku baryootameen inaan banaanka loo saarin shabaqle inta lagu rido ay gudihiisa ciyaarta ka fiirsadaan kadibna gawaaridii shabaqlayaasha aheedoo garoonka dhex taallay ayaa inta lagu xiriyey halkaa ciyaarta ka fiirsanayonay ka taageerayonay ka dhex boodboodayeen ciyaar buntland ka maqan tahay inay xiisaddaa yeelan kardhodee ma sanadkan ciyaarihii maamul goboleedyada muqdisho ka dhacay kuwii hore waa ka bedelna koobnaayeenoo xamaasadooda iyo xiisadoodu waa kacsanayd soomaaliyana kuma koobnayno xataa adduunka lagala socday sababtoo ah madaxweynaha fiifa waa soo hambaliyeeyey qaramada midooboo la yaabo aaminila in ciyaar sidaasoo kaleetaa soomaaliya lagu qaban karo amniga ay kusoo dhammaan kartana waa soo hambaliyee oo kaali dad walaalahadii aanu isku hambaliyeen ciyaartu unibumaka jarne war xitaa koobka yurub laga ciyaaro faynalkiisa sidaan oo kale garoonka looma soo buuxiyo naw wargal mudug iyo somalilan goormay wada ciyaarayaan warba uu qaranka naga wareeranahaye hadda ma maamul goboleedyadaad ku soo biidhay kulmiyo waxaa la yidhi cayaarihii shalay soo dhammaaday sida ay taageerayaasha xamaasada ugu samaynayeen iyo sida kubadda xiisaha loogu yeelay saddex arrimood oo guul ah ayay muujinaysaa baa la yidhi waatan tan koowaade in caalamku u ogaado uuna qiro horumarka iyo nabadda ka jirta soomaaliya waatan tan labaade dhallinyarada somalilan ee ragga siyaasiyiinta ay beenta ku wareeriyeen inay u baahan yihiin inay soomaalida kale soo dhex galaan oo cayaaraha ka qayb galaan waa qodobka saddexaade dhallinyarada khawaarijta duurka ku jirtae geedaha iyo godadka kuhoosoyda inay dareemeen farxadda naxariista iyo nolosha ka maqan ileen meelay ku hadhaan hadeer ma jirti meelaan ku hadhaa hadeer ma jirti warbow kuwa maxaa loo odhan waayey ugadh iyo dugaag iyo ileen xoola ma ahidi aqli iyo garaad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada war la yidhi la kala teg orodsa maahane hadday kuwa duurka ku jiraan kuwaa ku haminaya inay qaranka soomaaliya matalaane qaar ka ah ciyaartooydii oo la waraystay meesha ay ka fakarayaan iyo meesha dadka qaarkood joogo waa kala duwan tahay goolkiibarkii galmudug oo ka soo jeeda hirshabeelle master asensiyo oo la waraystayna wuxuu yidhi aniga ujeedkaygu waa inaan soo bandhigo hibadayda ciyaareed kadibna aan qaranka soomaaliya u baxoon u safto marka dadka qoloqolada ka fakaraya dhallinyarada kale matalaya qabiil ma aaminsane xaggay iyagu u wadaan waar dee maxaad ula yaabaysaa malaha way handaraaban yihiin aryaadhaha horta aniga waxaa lay sheega lama igaaro isla dhalatay inay hirshabe hirshabeelle iyo galmudug u kala cayaaraayeen goolhayihii galmudug koobka u qaadana hirshabeellow ka soo jeedaaho waa heer beled weyne shanta cayaartooyo ugu laacibsaneedna geda amba caabud waaq iyo waxay ka soo jeedaan xataa qardho koonfur galbeed cayaartooydii ka dhaawacantana qaaraaba guriceel ka soo jeeday hadda cayaartu qabiil ma lehayna degaanay aheed war horta kala kalamaanay boowayaal dhalinyarta iyaarasi e isdhexgal bulshiyadan iyaareen e laakiin taageeriyaalka iyo gabiilgabiilku weeleen maxamadeyow taageerayaashu dhib ma wadin waxa ciyaarta xamaasada iyo xiisaha u yaalana iyagay ahaayeen waxa garoonka bilay oo qurxiyana iyagay ahaayeen waxa bilicda magaalada soo bandhigayna iyagay ahaayeen waxa baatiga qaaliyeeyey oo calamadii goboladooda ka jartana iyagay ahaayeen laakiin dhibaatada waxaa waday shakhsiyaad baraha bulshada isticmaala oo aan xitaa garoonka tegin qaarkoodna dalkaba aysan joogin iyo dad maangaab aho mikrofoon hoosta laga geliyey dhunta alaa kulli xaal wariya dhammaantiin ciyaartii oo lagu kala baxay guulna waa ku dhammaatay muqdishona waa nabad waana wax ilaahay looga mahadnaqo urbow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u hambaliyeeyey xulka galmudugga koobka maamul goboleedyada ku guulaystay wuxuu kaloo u hambaliyeeyey kooxda kaalinta labaad kasta ee hir shabeelle wuxuu kaloo u hambaliyeeyey intii ka soo shaqaysta hawshaa qabatay wuxuu kaloo u hambaliyeeyey ciidamada kala gadisan ee amniga sugay waar madaxweynuhu ma hir ka soo jeeday mise galmudug warwaaqlow hadda waa madaxweynaha soomaaliya war weli sheegasaan sheega laakiin madawiinaha gooroole ma garbood war madaxweynaha galmudug qoorqoor waa farxaddii ka badatay madaxtooyada albaabkeeda waxaa la ballaqayaa la yidhi cid kastaana waa soo gelaysayaa la yidhi weli saqana waa lagu dhex tumay qosolkiisa iyo farxadda ka muuqatana waa la yaabay oo madawiin goorgoora gosol bilaaway war madayow galmudug madaxa furana warkeeda dhexgeline madaxweynuhu wuxuu yidhi kooxda galmudug iyo hirshabeelleba waa u hambalyaynayaa weliba waxa uu qira ciyaartoyda labada kooxood inay si fiican u ciyaareen qurbow madaxweyne qoorqoor waxaa kaluu yidhi haddiina la ogolaado ciyaaraha sanadka ma annagaa marti gelinayna bow haddaadnaa ka aqbashaanina annagu waan ka qaybgelayna war bashiirow galmudug bay ahayd waxaa sanadka hore uga baxday cayaarta warbow koonfur galbeed baana koobiyeysoo naga dambayse hadda galmudug deris baanu nahay war bashiirow madaxweyne qoorqoorba wuxuu yidhi denijidu noo falayo inaan ku daysannaan rabnaa mukalah laygugu naqmiyow ka wadaa waar walla weyne annaguna ixtiraaf baanu niga sugaynaa idunkuna ciyaaraha ku jirtaane yaabnay annagu iyo sidee wixdinka yihiin warwaaqlow sooma maqal barta barta barta barta ciyaaraha barta war cayaarahan madaxdii hore madaxdii dambeba waa hambaliyeeyeen waar muuse bixi ma hambaliyeeyey aryaadhaha samigay cabdullah buuqi ayaanta leesla dhex maraaya ka yaabay wuxuu yidhi eh ow heesku baaraate banooniyaan la geelin buuq bulshadu heesku baaraate banooniyaan la geelin buuq cabdulla waxaa ilaahay naga gudbiyo aan maqli jiray bannaanbax buuqla beerta keen bugtiiha noo bilaabaate warwar mahaysiine macalinka xulka qaranka xasan sheekh maxamuud oo cayaar u dhexaysa afrikii uga qayb galay magaalada roma wuxuu yidhi etoobiya cayaartooyga ka socda abi axmed shirka ha laga saaro sababtoo ah heshiisya aysan fiifa ogole galayn oo xeerka ciyaaraha aanu ku jirin ayuu la galay koox ka cayaartay heerka labaad ee soomaaliya taasuna qawaaniinta iyo xeerarka isboortiga ay xadgudub ku tahay walbow falanqeeyayaasha isboortiga waxay sheegahayaan in abi axmed ciyaaraha caalamiga laga mamnuuci doono warkalamaanay war haysaane ciyaaryahan qadka dhexe uga dheelayay kooxda qawaariinta kana soo jeeday lubnaan ayaa xalay kaarka casaanka ku qaatay garoonka jeexjeexa ee gobolka mudug kaasoo waayadii ugu dambeeyey martigelinaya ciyaara aad iyo aad u kulul ciyaartaba kama qaybgalahaya miya naw waar akhiraaba loo diray lagu yidhi tan oo kale yaa arkay oo lubnaanna soomaaliya ma ka ciyaarta iyadaaba teedu haysataa warqadka dhexoo dhan waa lubnaaniis iyo carab kale halka daafaca khawaarijtana ay orama iyo afrikaan kale ka buuxaan ciyaartooyda soomaalida ee khawaarijtana waa in yaroo ambaah lagu soo qaatay oo garbaha ka cayaartay iyo nambar naynka weerarka ah waar talow tababaruhuna xagguu ka soo jeedaa warwaqlow dadka xantamaa waxay leeyihiin taageerayaasha burco iyo buuraha tooraboora waa isku xihan yihiin naw waar buur madownama matelo uma uusa boqor ma ahan war majaladada kalamaan sportis waxay raadinaysaa milkiilaha kooxda khawaarijta iyo dalka uu ka soo jeedo war hadday usaama bilaadin iyo heymana dawaahiri dhinteen amaan la kala xigin hadde aryaadaha macalinka xulka qaranka xasan sheikh wuxuu yidhi kooxda khawaariijta bugiseerisii laga bixiyo ee cayaaraha soomaaliya ka fadhiistaan lama oga ka kadib ay ka cayaari doonaan war hadday african cab nation uga dhammaato ilamaha inay asiyan cab boos ka heli doonaan waar walloweynay ciyaarta somalilan ka socota war kama haysaane arsenaal baa idin wereeriso ciyaaraha kale ee adduunka ka dhacaya war kama haysaane jiyeeshihii wasiirkii somalilan muuse biixi labadii kooxood guurtida iyo wakiilada ayuu madaxa isku geliyey dee doorashadii ciyaartooga mustaqbalkana saasay u xaniban tahay ayhe waaqlow somalilanna cayaartu ma ka socotay eyaantan war somalilan galmudug ma leh waar waa wada tunnay warbow ciyaartii ka dhacday garaw ee puntland mar horaa lagu kala baxlay iskuma soo dhawaanoo dani baa koobkii qaaday calaa kulli xaal kalemaanay ummadoo dhan waxaan dhihi lahay cayaaraha cilmiga taabaha wadabarta isboortiga warbow cabdulow aniguna waxaan ku darahayaa eh. barta barta barta barta eh. ciyaaraha barta bargalmigu markay adkaadeen koobkii qaadeen waxay ku heeseen eh. ka badinay ka badinay ka badinay bareer koobkii u hananay bilaahi intaan awoodno guusheennu ma baaqa doonto xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo

qabiilkiyo arsi lagu salidaye umad yahay u noolow sida aadmigo kale u noolow karaabu ilaahay kusiiye ummadyahayu noolow sidaa dhigoo kale